بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى waxaan ka bilaabaynaa aayadda boqol sideetan iyo saddex ilaa boqol iyo sagaashan waa suurat lbaqara wasiyadii baa inoo dambeysay qof inta xoolo leeyahay oo dardaarmay marka hadduu isagu khaldamo kaa wax dardaarmay qofkii isbedel ku sameeyoo saxa waa sax haddii isagoo si fiican u dardaarmay isbedel lagu sameeyana dembigu kaasoo haystaa marka hadda waxaynu gelaynaa xubin weyn oo islaamka ka mida ah. yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow kutiba waxaa la waajibiyey calaykum dushiina asiyaamu soomka kamaa kutiba sidii loo waajib loogu waajibiyey cala aladiina ku yimi qablikum idinka idinka horeeyey waxaa soonka laydinku waajibay lacallakum tattaquuna si aada loo caabudaan oo dallooga baqdaan ayaaman maalmaa laydinku waajibay maalmo macduudaatin oo tirsan maalmo tirsan allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala soonkaa idinku waajiba sida ummadihii horaba markay waktiga iyo qadarka yaa isku mida soomankii hore laakiin sifada iyo nooca wuu ku kala duwan yahay imankan qolada nasaarada ah nin baa wax nagday wuu bukooday wuu nagday qays buu ahayo toban buu ku daray afartan bay noqdeen qays kalena toban buu ku daray marka waa wax isbedel badan baa ku dhacayo qolada nasaarada laakiin soonka qadarka bisha ah iyo waktiga ah iyo qadarka soddonka ah isku mid bay ahaayeen laakiin meelo badan bay ku kala duwanaan karaan allah subxaana watacaala waa maalmo tirsan buu yihi maalmo tirsan way tirsan yihiin waa sagaal iyo labaatan ama soddon nabigu calayh isalaatu wasalaam waxaa la yidhi ilaa sagaal soon buu soomayo inta badan way dhinaayeen sagaal iyo labaatan bay inta badan ahaayeen laakiin nabigu wuu sheegay wuxuu hi bishu marna waxay noqotaa sagaal iyo labaatan marna soddon bay noqotaa marka sagaal iyo labaatan markii la soomo haddii bisha la arko waayahay allah wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho kutiba calaykum dushiina waxaa lagu waajibiyey asiyaamu soom baa lagu waajibiyey kamaa kutiba sidii loogu waajibiyey cala aladiina kuwii min qablikum idinka horeeyey ummadihii hore lacallakum tattaquuna si aad alle uga baqdaan ood alle u caabudaan baa soonka laydinku waajibiyey soonka fadligiisa wax la sheegi kara maaha ayaaman maalmaa laydinku waajibiyey maalmahaasoo macduudaatin tirsan faman kaana qofkii ah oo minkum idinka idin kamid a ah, mariidan kii jifan aw calaa safarin fii safarin safar ku sugan oo fa afara baa meeshaan oo afura de hadduuna afurin maaheen facaleyhi dushiisa ciddatun tiraa ah oo min ayaamin maalmo ukhare oo kale oo maalmuhu afuray u dhigma wa cala aladiina kuwa yudiiquunahu awoodda u lahaa dushooda waxaa ah tafsiirka meelahaas tafsiir badan bay leedahay fidyatun furashu hadduu afuro dacaamu miskiini miskiin quudintii maalin walba uu miskiin quudiyo uman tadawaca qofkii ziyaadiya khayran khayr oo miskiin laba miskiin quudiya fahuwa kaasi khayrun khayrun lahu u khayr badan yahay waan tasuumu inaad soomtaan baase khayrun lakum idin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaa ogtihiin waxaa la yidhi qofkii mariid ama safar ku jira mariidkaasi waa marad uu ku isxoog badan oo wuxuu ka yaaban yahay isoonku uu xamili waayo amau xanuunku kusii bato amau daciifo yuu ka yaaban yahay safarkuna waa sidoo kale oo waxa weeye wuu ufuri karaa safarkiisa qofki isagoo fayow yuu afuri karaa safarka inta lagu afurina inta salaada lagu gaabin waa islamid marka axaadiista nabiga laga soo naqliyey markuu nabigu madiine ka tegay meel dhowr mayl u jirta markuu tegay salaaddii wuu gaabiyey marka mutlaqu safar yaa lagu afuri culimmadus waxay u badan yihiin safar dhibaato laho maalin iyo habeen bilmatal qiyaasta oo kale yaa la afuri bay yidhaahdeen ilaah baa ruksadaa u baneeyey hadduu marka mariidka iyo safarka musaafirku afuraan maalmo kale oo tirsan oo maalmihii u dhigma yuu marka maalmaha uu soomayo eh, axkaam badan ku jira bilmatal haddii intuu afuro oo sharciga uu raaco oo soonkii markuu dhammaado uu fursad u waayo inuu soomo ilaa soonkii dambe ka soo gaadhayo soon un baa lagu leeyahay keliya bas laakiin waxaa laleeyahy haddii ka isagoo eh, qaldayn kara oo uu ka sudaayo soonkii kale ku soo gaadho fidi iyo waxbuu biin baa leeyahy waxbuu bixin baa leeyahy eh, gabdhaha war kalena sidoo kale weeye iyo gabdhaha ilmaha nuujinaya hadday ilmaha degtii u afuraan ramadaankii way qadi iyo video yay bixin waa sida culimada qaarkeed leeyihiin hadday iyagu lafahooda u afuraanna oo isag isugu yaabaanna fidye lama laguma leh adugu waxaa fiican culimo badan ba waxay leeyihiin gabadha uur kale ama ilmaha nuujinaysa waxbaba laguma leh qalyana waxay leeyihin qadayn maysa adu sida ugu fiican waxaa weeye way qadayn laakiin fidye laguma leh kuwa wacladi yudiiquunahu taasaa tafsiir fara badan hadda sidan inoo muuqataa qolyaha awoodda u leh way afuri karaan marka soonku saddex marxalo soo maray marxaladii hore markuu nabigu madiine tegey bishiiba saddex maalmood iyo bisha caashuura muxaram tobankeeda intaas soonku ahaa ramadaankaa marka lagu nasakhay ramadaankana markii ugu horreysay la waajibiyey dadku khiyaar bay lahaayeen khiyaar ninkii doonaana wuu afuri jiray ninkii doonaan uu soomi jiray wacala liyudiquunahu marka waxaa lagu fasiri qofka awoodda uu leeyahay khiyaar buu leeyahay marxaladii saddexaad waxaa weeye aayadda dambe soo socoto oo shahru ramadaana li faman kaan aayaddaa dambe yaa tan nasaktay markaa tan way nasaktay taasu sow dadku khiyaar ma lahayn iyagoo xoog leh tanaa nasaktay oo ruuxii xoog leh ma afuri karo ilaa dadka gaboobay mooyaane dadkaa lagama nasakhin dadka gaboobay fidyadaa unbay bixinayaan ولساس كفسرين ولوحين على الذين يضيقونه وذبك يهيسون وعلى الذين يضيقونه وذبك يهيسون أي يتكلفون بإضاقة الصوم يقول لكم فسرين وكلك أضياش إيا هوينك وهوين يبدتك سينغل قل يروا حيليهين لا باب لسوق دري وعلى الذين لا يضيقون أن كنين marka anigu waxaan ka doortay kutubtii aan soo eegay sida hore ee aayadu ay ka damba nasaxday baan ka doortay allah wuxuu leeyahay faman kaana qofkii ahoo minkum idinka idinka mida mariidan ku jiran ow calaa safarin ama safara ah, oo fa afdara fa calayhi dushiisa waxa ciddatun tiro oo min ayaamin maalmo ukharo oo kale oo maalmihii hore u dhigma wacala aladiina ku yudiiquunaha awoodda u lahaana iyaguna khiyaar bay leeyihin fidyatun fidyay bixin hadday afuraan dacaamu miskiinin miskiin raashintii yay bixinayaan oo dadka hadda waa intaa weli markii hore soonka la keenay khiyaarkaasaa la lahaa faman tadawaca qofkii siyaadiye khayran oo laba miskiin quudiya fawkaasaa khayrun u khayr badan lahu isaga wa an dadka awoodda lahow inaad soontaan baa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa og saasaad iyo lahda shahru ramadaan aayadana markaan asarnay in dadka xoogga lihi khiyaar leeyihiin shahru ramadaana rabadaan bishiisu aladii bishii weeye unzila la dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aan qur-aanka la dejiyey hudan haaluu xanuun yahay linaasi dadka wabayinaatin xujooyin cadcad oo min alhudaa haduun ka mid ah iyo walfurqaana xaq iyo baadil kala sooce faman shahida qofkii xaadir ah oo negi oo minkum idinka kamid ashahra ah, bisha fi shahri falyasum ha soom qofkii xaadir marka tii hore waa la nasra cala ladii yudiiquuna qoladii awood lahayd khiyaar bay leeyihiin tanaa nasra qofku hadduuna safar ahayn oo nagaadi yahay oo xaadi yahay ha soomo uma qaan qofkii amariinda ku jiran oo calaa safar safar ku sugan oo fa afdara afura caleyh dushiisa waxaa ciddatun tiro oo min ayaamin maalmo ukharo oo kale waa sidaa aanu sheegno aayadani marka bisha ramadaan yaa qur-aanka la soo dejiyey inaa anzalnaahu fii leylati alqadr inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka marka dad fara badan baa su-aal iska weydiiyey oo saxaabada aho sidee habeen keliya lagu soo dejiyey waa kanoo maalin buu soo degi oo midablu ku soo degi oo melbu allah subxaanahu wa tacaala waxaa lay baytulciza meel la yidhaahdo samadan dhow ah yaa hal habeena la keeni qur-aanka baytulciza marka calaa xasabil waqaaci waxyaabaha dhacdooyinka jira si waafaqsan yaa si kala dambaysa yaa loosuu kala dejiyey oo xaalado munaasabo ahoo tafsiirba u noqon kara yaa lala dhowta lasoo dejiyey maanta waxaasaa lasoo dejiyey maanta waxaasaa lasoo dejiyey ila isku mar haddii nabiga lagu soo dejiyo way dhibi lahayd inuu yani aad bay u dhibi lahayd midda kale qur-aanku waaqicadu kusoo degay aayaddu kusoo degtay yaa macnaheedi waadixa laga fahmi waayo marka habeen kaliyu soo degay macnaheedu waxaa weeye baytulciza meel la yidhaah yaa halkan lagu soo dejiyey shahru ramadaan waxaan icraabay shahru ramadaan mubtada aladiina khabar baan icraabay shahru ramadaan ramadaan bishiisu aladii shahrigii weeye unzila fiihi la dejiyey alqur'aanu qur'aanka la dejiyey hudan xaaluu hanuunu yahay linaasi dadka iyo bayinaatin xujooyin cadcad oo wax lagu fahmi karo oo alla lagu aqoonsan karo min alhudaa hanuuna iwalfurqaan xaqiya baadil kala sooce faman shahida qofkii negi oo xaadira oo minkum idinkayda ka mid ashahra ah fi shahri bisha dhexdeeda falyusumha soom qolyaa waxay yidhaahdeen qolyaa waxay yidhaahdeen hadduu isagoo negi soonka u bisho oo uu safro ma afuri kara musaafir ma aqolyaay isagoo nagi buu soonkii u bishay lafabasayda kugu saarabaale haba soomaaliya qofkii isagoo nagi soon ku bisho safar ahaan kuma kuma afuri karaa lay laakiin sidaa ma ahe safarba hadduu ruuxu galo waa u banaan tahay waman kaana qofkii amariida ku jiran cudur adag baa hayo oo xanuun ku korri amuun u adkaysan karayn aw calaa safarin safar safarkuna waa inuuna safaru macsiyo ahayn jihaad ganacsi qaraabo booqasho sidaasoo kale waa inuu yahay oo facidatun facalayhi dushiisa ciddatun tira ah oo min ayaamin okra maalmo kale ah yuriid llaahu alla wuxuu doonayaa bikum idinka idinla doonayaa alyusra fudayd walaa yuriidu idinlama doonayo bikum idinka alcusra dhibaato idinlama doonayo oo kaa soonkii idinka khafiifiyey markii buka kii buka iyo kii jirani halka dambe ee ah walaa yuriidu bikum cusra taa un labada labadu waa isku midun yuriidu llaahu alla wuxuu idinla rabaa bikum idinka alyusra fudayd walaa yuriidu bikum idinlama rabo alcusra yusra baa laydinka rabaa iyo marka qabdaya laidin leeyahay walitukmilu ciddata tiradii soonku ahaa inaad kaamil yeeshaan saasaa qabdaya laidin leeyahay walitukabirullaaha allana inaad u kabaarataan oo weynaysaan markay ciidda tahay walitukabirullaaha calaa ma hadaakum sidii alla idin hanuuniyey liajli maa hadaakum hanuuninteedin darteed markaad afurtaan waa inaad ka baarataan ciddadiina aad kala yeeshaan walcallakum tashkuruuna iyo inaad alla ku mahadisaan ilaah sidaa idinku nicmeeyey soonka idinku fari leelay dembigiina dhaafay idiin fududeeyo qofkaan awoodu lahayn u fududeeyey marka qadaynta dambe laleeyahay tiradii soonku ahaa intii kaa tagtay baad kaa mid yeeli si ayna kaaga nuqsaamin ajrigu midda kale waad kibaaranaysaa markay ciidda tahayoo farxad baad ku ibaarada marka sida lasoo naqliyey sidan inagu aynu nidhaahno way ka yar duwan tahay wax yar allahu akbar allahu akbar intaa baa lagu celcelay sidan aynu culimada qaarna waxay leeyihiin tasbiix iyo tahliil baa lagu daray sidan inagu aynu u akrino tasbiix iyo tahliil yaa lagu akriyay culimada qaar baa inagu sallina waynu ku daraa laakiin waxaa culimadu isku raacsan tahay takbiirtu waa sax tahliis iyo tasbiixdana waa lagu daray culimadu intaasay isku raacsan tahay ma arag in badan kutub badan baan fiiriyeyo meel salli ha lagu daralay salliga isaga hoos baa loo aqriyay salliga waa inaad hoos u aqrida kuu goor laba kun oo goor shan kun oo goor weligaaba hoosta un ka dalbin salliga isaga salligu xad male ma ogta ee aayaddii markii yaa ayuha alladina sallu alayhi wasallam tasliiman boqol iyo afartan iyo laba xadiis yaa salliga keliya lagu wariyey boqol afartan iyo laba salliga keliya oo lix mooyo inta kale wada saxiix iyo xasan yihiin boqol iyo afartan saxaabi baa warisay kulligood waxay isku raacsan yihin salligu xad male weligaaba wad meeshaa joogtaba salliga un ku wad marka takbiirta lagu darayo meelay ku qoran tahay weli ma arag allah wuxuu leeyahay waman kaana mariidan ow calaa safarin fa caleyh dushiisa markuu afuro ciddatuna oo min ayaamin maalmo ukharo oo kale yuriidu llaahu alla wuxuu doonayaa bikum idinla raba alyusra fudayd walaa yuriidu bikum lcusra dhibaato idinlama rabo walitukmilu ciddata weliba inaad tirada kaamil yeeshaan buu alla idinla rabaa walitukabirullaha alla inaad u tibaarataan oo takbiirsataan calaa maa hadaakum siduu alla idiin hanuuniyo soonka idiin waafajiyey iyo wacallakum tashkuruuna inaad ku mahadisaan waidaa sa'alaka markay ku weydiiyaan cibaadii addoommahaygu canii xaggayga fa inii anigu qariibun waan dhowahay ujiibu waan ajiibi dacwata daaci qofka barya dacwadiisa idaa dacaani markuu ibaryo فليستجيبوا لي هي أجيبين وهي أمر غاتين وليؤمنوا بي هاي الرميين لعلهم يرشدون سعي وهنونا أني صحابة ودي يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم فنناديه إلهي ميودو يا هو صحاب بانو لا هذا الله بس وفو كرب بانو دوارنا آيات مساسي سودك الله سبحانه وتعالى بعلمه iyo qudratihi iyo maamulkiisa wuu u dhow yahay nabigu wuxuu uhi min shiraaki nacli min raxli daabati daabadiisa kooraha saaran uu fuushan yahay allah baa uga dhow min xablilwaliida allah baa uga dhow laakiin waxaa weeye dhowadiisaasu waa cilmigiisa iyo maamulka iyo qufraanka way marka ducadana ilaahay hadduu sidan yidhi waxaa jira maanicaad fara badan baa jira ducada manciya oo waxaa weeye bilmatan ruux hadduu xaaraam cun yahay hadduu dembi kabiira gacanta kula jiro hadduu ruxmgoys yahay sidaasoo kale hadduu dagaalka ka hadhay waxaway waxyaabo badan baa maanic ah laakiin waxaa inagu waajib ah haddii lagu aqbali waayo adiga eedda isa saaro waxaa weeye hadayni ducada nabigu wuxuu yidhi waa la ajiibi qofkii alla barya hadduuna dhihin liima ajiibin intaan baryay weligaaba lim weligaaba bari adiguna eedda isa saaro adiga insay wax kaa yihiin ogow allah subxaana wa tacala wuu ku arkaa ducadana bilmatel waxaa la yidhi si taad doonto waxaad barida mar baa lagugu ajiibi marna wixii wax ka fiican baa lagugu ajiibi marna wax dhibaato kugu soo socotay baa lagugu ajiibi ducadigi kolleyba allah inuu ku aqbali baa rajahu waa sida marka saxaabadu markay weydiiyeen alla miyaa la la faqnaayo wuu dhow yahay mase wuu fog yahay waa sida waa kii saxaabigu lahaa meesha inagoo nabiga la socno markaan meel fog fuulno yaanu dhawaaqi allahu akbar iyo wax lamida markaasuu yidhi أيها الناس اربعوا على أنفسكم النفتين والدمثية الذي تنادونه ليس بأسمى ولا بعيد ولا غائب إذا كمان مغنى إذا من مغلب وايا رسول لك الدعاء رسول أخرين دعوه لنا واسدة واسمع الله أخرين وإذا سألك مركي كل سؤالات إذا دي أضمها يقول عني حقين فإن أن أميان دو يدويها مسوفقها فإني قريب وأن دوها أجيب وأن أجيب دعوة الداعي كبريد بريديسة idaa dacaani markuu ibaryo falystajiibuu li anigana hay ajiibun hayga amar qaateen waliyuminuu ha rumeeya bi lacalahum yurshuduun inay hanuunaan darteen marka qofka muuminkii dhibaato kastaba haysatee alla wuu ogyahay uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey leylata siyaami habeenka soonka arrafasu inaad u dhawaataan oo aad la mucaamalootaan ilaa nisaa'ikum haweenkiina maxaa yeelay ma kala maarantaanoo kunna haweenku libaasun dhar bay lakum idinka idin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar baad lahunna u tihiin sida dharka iyo ninka ay u kala maarmayninoo isugu dheehan yihiin yaa isugu dheehan tihiin marka waa laydiin fasaxay baa layidhi calima allaahu alla wuxuu og yahay أنكم يدكم كنتم من تختانون كوا خيانة أنفسكم نفسينا فتابع عليكم ألا ويدكتهم أقبل عنيسكي ويدك الضعفي وعفى عنكم وان يدك وان يدك عفيين فالآن هدا باشروهن قبلها أدوا هذا واتبعوا ما كتب واتقوا ما كتب الله لكم لما قضية اسكسوا هقاتوا آيات كتمة waxaa jirtay waktigaa hore ee islaamka awalkiisii hore markii gabalku dhaco ruuxu hadduu shaa'iga uu tukado ama uu seexdo xaaska uma dhowaan jirin haddii uu isagoon wax cunin uu seexdana cumnadu uma banaanayn marka cumar bin khadaab yaa gabadhii xaaskiisa ahayd buu yuu damcay markaasay tii waraan seexday de markaasuu mooday wuxuu is yidhi waa beenteeda adigii kugu meermeeray uu ku dhacay nin la yidhaahdo qays binu damrana beer buu ka soo shaqaynayay isagoo soomanu gaajaysan buu gabadhii u yimid yaa waxba ma haysaa buu yihi may bay tiri waa kuu raadin way raadisay intay maqnayd buu seexday markay timid buu yidhi alla wuu hoogay markuu soo toosay dee lama ogolo cudno lama ogolo mar haddii la seexdo habeenkiibuu sidii ku bariyay aroortii isagoo sakaraan yunabakawr waa sidee buy labadaa qadiyo markay yimaadeen bay aayaddan soo degtay oo cunadiina wakti in gabaldhac ilaa waa beriga inta waa la isu fasaxay gabdhihii iyo zawjihii iyo zawjaadkiina siday doonaan bay yeelayaan uxilla waa la xalaaleeyey lakum idinka laylata siyaami habeenka soonka arrafashu la mucaamalood ilaa nisaa'ikum haweenkiina aada la mucaamalotaan ood isku meel joogtaan hunna haweenku libaasun dhar bay lakum idinka u yihiin wa antum idinku libaasun lahunna dhar baad u tihiin yacni maradaad watay oo kale wey maradaad watay miyaa iska ilaalin kari wey calima allaahu alla wuxuu og yahay annakum idinku kuntum inaad tihiin takhtaanuuna anfusakum naftiina inaad khayaanteen oo cumar binu khadaab wuxuu ku dhacay sidaa waxaa weeye haddee dembina ma aha yacni eh, isaga ismotiij bay ka noqotay wadaadkii kalena gaajuu ku dhacay fataaba calaykum alla wuu idinka tooba aqbalay oo yani culays buu idinka dulqaaday wey idinka tooba aqbalay culaysku idinka dulqaaday wacfaa cankum wuuna idin saamaxay wixii yaraa idinka dhacay allah wuu idinka saamaxay fal'aana hadda baashiruuhuna gabdhaha la mucaamalooda e, e, la baashira gabdhaha la baashira wabtaquu dalba maa kataba allaahu alla wuxuu qoray lakum oo min alawlaadi ah awlaad haddii ilaahay idinka xukumay intaad gabdhaha la mucaamalootaan ood la baashitaan awlaad haddaad ilaah diidinka siiyana waa sideeda yani ha isdayninaa loo jeeda faalaana hadda baashiruuhuna la baashira gabdhaha wabtaquu ka dalba dalba maa kutuba maa kataba lahu lakum wuxuu idiin qoray wakulu cuna washrabuu wakulu washrabuna waa wadaadkii kale cumar bin khadaab intaa hore wey kana waa ninkii gaajooday ha intuu soo yiyo gabadhii tiri waan kuu doli isagoo waxay aragtay seexday wakulu cuna washrabuu cabba xataa yatabayana ilaa uu idiin cadaada lakum idinka alkhayd labyadu miiqa cadi min alkhayd lswadi midka miiqa madow oo min alfajri ah uma atimu siyaama soonka taam yeela ila leyli habeenka dambe lagala gaaro markay aayaddu soo degtay min alfajri kuma jiri waxaa la yidhi cuna oo cabba ilaa labada miiq idin kala cadaadaan saxaabadu marka waxay u fahmeen ilaa dee ay u kala caddaadaan nabigaa loo sheegay midna wuxuu yihi intuu miiq cadi miig madow yuu barkintiisa hoos dhigay nabigu u sheegay wallahi waad qadaad weyntaaba nabiga ku yidhi haddee waxa miiqa la sheegi waa waa beriga wey marka miiqa cad waa berigu ka sidaa ka sidaa weye ka waa beriga ka sidaa u dheeradan ka kor habeenkii waa mugdi kor buu dheeryahay waa in yaroo dhuuban oo dheer ka ballaada way ka waa berigii marka hadda alxamdulilah sancada saacad baa la haystaa hadda oo wax dhibaataa mal aa looma baahna hadda saacad baa la haystaa saacadaha dad baaba yini lagu camal fali maayo hadaasad buu dhihi jiray nin reerkaygi waayahay wuxuu yihi xataa yatabayana washra kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd labyadu miiqa cadi idinka muuqdo min alkhayd laswadi min alfajri baa lagu soo daray markay fahmi waayeenoo ay dun u qaateen laba miiq u qaateen yaa min alfajrida lagu soo daray war fajarkaa loo jeedaa baa layidhi uma atimu siyaama soomka taam yeela ila leyli habeenka lagala gaaro walaa tubaashiruuhuna gabdhaha la baashirina oo ha u dhowaanina waantum idinkuna caakifuuna fi masaajidi masaajidada aada ictikaafsantihiin masaajidka haddaad ictikaaf niyootaan culimada qaar baa waxay leeyihin ictikaafka soom baa loo shardiya ictikaafka soom baa u shardiya oo nabigu tobanka dambe waa ka ictikaafay laakiin soon looma shardiye ictikaaf haddaad masjid intaa timaado maalin iyo haba inaa ictikaafsanaato ama intaa ictikaafsanaato waa sax wuxuuna dee waajibna ma aha intaad ictikaafka ku jirto gabadhaadi ma taaban kartid ah, nabiyullaahi maxamed oo muctatifa ah, caaisha intay soo kacday ile gurigu wuxuu ku dhegan guri caaisha masjidku ku dhegana roodadu ku dhegana yuu nabigu madaxa inta saa ugu dhiibay iyadoo gurigeeda joogta iyo u shanlaysay markaa sida kale lisuma dhawaan kara wey ictikaafkuna hade waajib ma aha laakin masaajidka waxaase shardi ah masjidka haddii dhowr maalmood aada ictikaafayso masaajidka kujifaas waa inu masjidu jaamicaya ah, masjidka jumcada waa inay haddii kale waxay ku kalifi inaad baxdo ood jumcada aado ee ku kalifi masjidka ixtibaati waa kaa allah wuxuu yidhi tubaashiruuhuna gabdhaha u dhowaanina waantum idinkuna caatifuuna aada fadhfadhidaan fi lmasaajidi masaajidada tilka axkaamtaa faraha badan ee la idiin sheegay xuduudullaahi ilaahay xaddiisii wey waa axkaamtiisii falaa taqrabu ha u dhawaanino ha jabinino ha ka tallaabsanina axkaamtaa ha u dhawaanina oo ha ka tallaabsanina siday tahay ugu dhaqmo wey tilka taasi xuduudullah yani waa axkaam baa loo jeedaa xuduudda waa xad falaa taqrabuuha xadda ha u dhawaanino ha ka tallaabina kadalika sidaas yubayinu llahu alla idinku cadaynaya aayaatii aayadihiisa kadalika sidaasu yubayinu laalahum yataquuna si ay la u caabudaan oo ogaanla uga baqaan allah subxaanau watacaala wuxuu inagu waajib yeelay waa inoo cadeeyey waa inoo sharxay nabiy llahi maxamed baa sharxay markii aayadihii qur-aankii la soo degay wixii qur-aanka saxaabadu qur-aanka lafdigiisa nabigay ka barteen macnihiisana nabigay ka barteen sida loogu camal falana nabigay ka barteen marka nabiy llahi maxamed alayhi salaatu wasalaam sidayna ugu camal fali lahayn bilmater salaadoo kale tukadaa layihi awqaadeedii nabigaa inoo sheegay sida loo tukadana habeenkii islihii lagu soo waajib yeelay malkujibriil baa duhurkii u bilaabay shanta wakti maqribka mid walba awalkii iyo akhirku ka tukiyey oo sida loo tukado waa lainoo sharxay qolii waxaa jira hadda qur'aaniyiin la yidhaahdo barigayo waxbay joogaan kudhihii dee aayadaha ragcad salaada ragcadeeda qur-aanku ma sheegino xadiidka ma rabnay leeyihin qur'aaniyiintu xadiidka ma rabno marka dee waxaan doon toban waktina goortaan doona tukanaya bayli waxaasaa soo baxasha allah wuxuu leeyahay kadalika sidaasu yubayinu llahu alla u cadeeyey aayaati linaasi dadka lacalahum yattaquuna si allahood uga baqaan o u caabudaan walaa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina yani amwaal xoolaha walaalihiin ila xoolahaagi baynakum dhexdiina bilbaadili dhac iyo boob ha iskaga ah, xukumina walaa tudluu watudluu ha u dacwadgeynina ha u dhaweynina bihaa xoolaha ila xukaami xaakimiinta ha u geynina litaakulu inaad cuntaan fariiqan qayba minhum maalintaas dadka culis ka mid ah bilismi dembi iyo bareera aad ku cuntaan wa antum taclamuuna aada ogtihiin xoolihiina war xoolihiina ha kala dhicina oo ha kala goobina si toosa iyo si dadban midna ha u kala dhicina marka midda waxaa la soo qaaday nin inuu xaqii xaqa inuuna lahayn buu ogyahay nin xoolihii buu damcay inuu ka qaato markhaatina uma hayo markii u dacweynayo intuu xaakimkii u tago u dacweyn markaasuu laaluushna inuu siiyaa suuragala wuu xukumi marka qaadiga xukunkiisu shay xaaraama xalaalayn maayo shay xalaalana xaaraamayn maayo nabigu wuxuu yidhi war anu bashar baan ahay waan gafi karaa marka ay timaadaanna waad waxa weeye war wixii ninkaan wuxuuna lahayn u xukumo naar baan ku xukumay oga guudanaba marka xaakimku wax ma xalaalayn karo marka dadka lala hadlayo waxa weeye dadka dadka xoolihiisa intay ku qabsadaan dacwada geeyo intay xafiiska geeyaan laaluus bixiyo loo xukumo waa dadka dadka lala hadlaya walaa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina bilbaadili bilaash xaqdarro ha ku cunina watudluu walaa tudluuha u dhaweynina xoolihii walaa tuluu ha u dhaweynina bihaa xoolihi ila lxukaami xaakimiinta ha u dhaweynina ha u geynina oo laalusha ku bixinina litaakulu inaad cuntaan fariiqan qayba minhum waa linaas dadka xuliskan bilismi dembi ku cuntaan wa antum taclamuuna aada ogtihiin inaydaan xoolahan lahayn yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi maxamed can ilahilati bilaha qul waxaa tidhaa hiya biluhu mawaaqiitu wakti tirsi weeyaan linaasi dadkay wakti tiris u yihiin iyo walxaji xajka guud ahaan walayse albiru ixsaanka iyo samafalkuna ma aha biantaatu lbuyuuta guryaha inaad kaga timaadaan min duhuuriha xagga dhabarka walaakina albira ixsaanku manitaqaw qofka alla ka baqa wey waatulbuyuuta guryaha kaga imaada min abwaabihaa albaabada xagga albaabka ka soo gala waataqu llaha alla ka baqa lacallakum tuflixuun si ay guulaysataan aayaddu laba masalay tilmaamaysaayo waxaa la yidhi yahuudi baa nabiga weydiisay wuxun bay weydiin jireen iyo way ku xujeynayeen bishan marka hore yaraanaysa ee marka dambena weynaanaysa haddana dib u yaraanaysa xaaladooda ka war yay ku yidhahdeen nabiga te wuxuu yihi xaaladooda dadkaa ku xisaabanoo daynta iyo soonka iyo xajka iyo kirada iyo wax walba bishaasay ku xisaabanayaan bishii way bilatay intaasoo bilood intaasoo habeen dadkaa ku xisaabanaya bu xigmadaasaa ku jirta ilahna magacooda carabiga waxaa la yidhi dadkii bilaha carabiga magaca u bixinayay bil waliba waktigaa wixii ahayd bay ugu magac dareen matalan ramadaan oo kale wakti cagagubay ahayd kulayla ramadaan bay ahayd alramda waa cagagubta rabiiculawal iyo rabiicusaani oo kale wakti gu-a bay ahayd hadda gu kusoo hagaagi maayaan magac bixintii horaasaa ahayd baa marka biluhu waa sidaa masaladan kalena waxaa weeye walaysabantatu buyuta qoladan ansaarta ansaar rasuulilaahi yaa cibaado ahaan markay xajka ka yimaadaan iyo guryaha dhabarka ka soo fuuli jireen xagga dhabarka iyo ka fuuli kor bay fuuli jireen waxay dhihi jireen eh, dib intay ka fuulaan bay dhabarka kor iman jireen annagii alla naloo dhaxayn mahayo markaasaa la war waxaasu daaca meehe guryaha albaabkaasoo gala daacadu waa inaad alla caabudo guriga ama albaabka ka gal ama dhinac ka gal ama meel kasta kaga imo maba aha daacadu ma aha daacadu waa inaad alla caabudo taamar qaadata wey labadaa masale meesha tilmaamaysa yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilahilati biy bilaha bishan marna yaraanaysa marna weynaanaysa marna soo noqnoqonaysa maxay tahay qul waxaa tidhaa hiya biluhu mawaaqiitu wakti tirsi bay u tahay linaasi dadka wakti bay u tahay iyo walxaji xajkaba dadka tirsi bay u tahay xooluhu markay rimaan marka la soomayo marka dayn la kala qaadanayo marka eh, ganacsi lagu jiro waxaasoo dhan walayse albiru wanaaguna ma aha iyo ixsaanku بأن تأتوا البيوت قريها إن أتكاكت مادان من ظهورها حق النبركة ولكن البر إحسانكم من اتقى قفك الله كبقوي قريها إن أدين عن كاكت مادان ودين عن كاكت مادان قيمة مال وأنا ذلك كبقضى دين عن كسبك قيمه وأتوا البيوت قريها كاكت مادان من أبوابها ألبابهنا واتقوا الله الله كبقى لعلكم تفلحون سيئة ليستان فلاح وحالينا إن أدوحة ربتين هالشيء وحتكبقيسين أتكلم بقى فلاح واسد الله العربي waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi alla argii ula dagaalama aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamay walaa tactaduuha xadgudbina oo caruurta iyo haweenka iyo wadaadada iyo waxaa halaynina dhirta ha jarina in allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbayo waxaa looma dhirsanin caruurtoo la laayo lama ogola haweenka lama ogola qaysaska lama ogola in xoolaha la kharaabiyo lama ogola sidaasoo kale marka aayadan waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum baa layihi meeshaad gaalka kula kulantaanba yaa yaa inoo taalla ma ogtahay gaalada la dagaalamaa meel walba taalla aayaddanu waa aayaddii u horeysay oo dagaal kusoo degta wey madiina marka waxay tilmaamaysaa gaalada kuwa idinla dagaalamo un la dagaalama hadoonanina kuwa idinla dagaalamo la dagaalama ah, aayaddaa dambe iyo aayadaha kalena waa la fasaxayo meel walba kula dagaalamaa la oo kuwa idinku xiga ku bilaaba kuwa idiin soo ku bilaaba waxaa kaloo lagu duuli kuwa is abaabulaya oo la ogaaday inay is abaabulayaan waa lagu duuli markuu nabigu tabuka ku duulay oo kale reer ruum markay boqolaal kun isu keeneen waa lagu duulay dagaalama dhicin waqaatiluu la dagaalama fii sabiilillahi alla dartii aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalama iyagu dagaalka idinku bilaaba walaa tactaduu ha ku xadgudbina waxaad ku gudbina caruurta iyo haweenka iyo dhallaanka halaynina in allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba oo waxaan loo dirsanin ukaca oo wax layntooda aan la ogolayn laaya lama ogola wallahu subxana wa tacaala